alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna suma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacaala waana dersigeennii soddonaad baabu altawdi'atu fi lumuuri baabun ay haadaa baabun wuxuu baabu yahay altawdi'atu fi lumuuri arrimihii yani markaa in laga fiirsado oo degenaan ruuxu uu ku qaabilo qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana abu macmar cabdullaahi ibnu camr bn اlxajaaj abu macmar almuqcadi qaala xadaana cabdilwaris ibnu saciidi qaala xadaana yunus ibnu cubaydin can cabdiraxmaan bni abi bakr can ashaja cabdilqays qaala wuxuu yidhi qaala liya nebiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu igu yidhi inna fiika dhexdaada waxaa ahaaday la khuluqayni laba dabeecoo yuxibuhum allahu ilaahay uu jecel yahay qultu waxaan idhi wahumaa yaa rasuula allaahi rasuulka ilaah wamaa humaa yaa rasuula allah maxay yihiin rasuulka ilaahay ou qaal wuxuu yidhi alxilmu waalxayaa waa dulqaad iyo xishood buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qultu waxaan idhi qadiiman yacni kaana ma kuwo horreeyey bay ahaayeen ow xadiisan mise waa yacni mid cusub dabeec cusub oo ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni uu igu abuuray oo horraysay miyaa mise waa shay cusub qaala wuxuu yidhi qadiiman shay horreeyey weeye qultu waxaan idhi alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala alladii macbuudkii jabalanii dabeeco iiga yeelay calaa khuluqayni laba dabiico axabahum allahu ilaahay uu jecelyahay subxaanahu wa tacaala ibn abi shayba ayaa fi lmusanaf ku warinaya mujaladka shanaad saddex boqol iyo labaiyo toban abu yacla fii musnadihi mujaladka labaiyo tobnaad laba boqol afartan iyo saddex waana saxiix fii dilaali اljanna ayuu sheekh naasir uu ku saxiix yeelay raqamka boqol iyo sagaashan qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadasana caliy bn abi haashim waa daciif qaala xadasana ismaaciil ibnu ibraahim ismaaciil ibnu culaya ayaa loo yaqaanaa qaala wuxuu yihi xadasanaa saciid ibn abi curwata can qataadata bni dicaamata asaduusi qaala wuxuu yihi xadasanaa yani waxaa noo waramay man laqiya alwafda wafdigii ciddii la kulantay aladiina wafdigaasoo qadimuu u yimi cala nabiyi sala allah aleh wasalam nebiga u soo galay oo min cabdilqays reer cabdilqays ka mid ahaa <coughs> wadakara qataadatu qataada wuxuu sheegay abaanadara abaanadara inuu xadiiska ka warinayey <coughs> can abi saciidin alkhudri qaala wuxuu yihi qaala nebiyu sala allah aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi liashaji cabdilqays ninkii ashaja la odhan jiray reer cabdilqays ahaa wuxuu ku yidhi ina fiika dhexdaada waxaa ahaaday la khaslatayni labaa khaslo oo yuxibuhum allahu ilaahay uu jecel yahay alxilmu dulqaadka iyo walanaa'atu hubsashada wax la hubsado waa laba dabeeco ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay imaamu muslim baa fi kitaab liimaan ku warinaya raqamka lix iyo labaatanaad ibnu xibbaanna fii saxiixi mujaladka tobnaad afar boqol iyo lix qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bn cabdilwahaab ibn cabdilmajiid asaqfi qaala ahbaranaa bishr ibn mufadl qaala xadaanaa qura yani waa qura ibnu khaalid abu khaalid albasri siqatun sabti can abi jamra waa nasr ibnu cimraan adubaci can ibni cabaasin cabdillaahi bni cabaas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi qaala nebiyu sal اllau alيh waslm nebigu wuxuu yidhi lilshaji yani ninkii dakhare la odhan jiray wuxuu ku yidhi ashaji cabdilqays aha inna fiika dhexdaada waxa aaday la khaslatayni laba arrimoodoo yuxibuhum allaahu ilaahay uu jecel yahay labada arrimood nebigu wuxuu ku tilmaamay alxilmu dulqaadka iyo walcanaa'atu hubsashada inuu wax ka fiirsiga iyo dulqaadka imaam muslim baa warinaya fii saxiixi <coughs> qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa qays ibnu xafsin qaala xadaanaa daalib ibnu xujayr alcabdi qaala xadaanii huud ibnu cabdillaahi ibnu sacad samica jaddahu awowgii wuxuu ka maqlay musaydata alcabdiyi qaala wuxuu yihi jaaa alashaju ashaj ninkii ibnu cabdilqays ninkii la odhan jiray baa yimi yamshi isagoo soconaya xataa akhada ilaa uu qabsaday biyadi nebiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga gacantiisuu ku dhegay faqabalahaa waa dhunkaday faqaala lahu nebiyu sal allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ku yidhi ina fiika amaa ina fiika dhexdaada waxaa ahaaday buu nebigu yidhi la khuluqayni laba dabeecoo yuxibuhum allahu ilaahay uu jecelyahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu uu jecelyahay qaala wuxuu yidhi jabalan dabeeco oo jubilat calayhi la iiga dabeeco yeelay miyaa ow amase khuliqa miyaa la abuuray maciya la jirkayga qaala wuxuu yihi laa maya bal waa jabalan dabeeco oo jubilat calayhi lagaaga dabeeco yeelay qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh alladii macbuudkii baa iska leh jabalani dabeeco iiga yeelay calaa maa yuxibu allahu warasuuluhu ilaah iyo rasuulkiisu waxay jecel yihiin sanadka waxaa ku jira huud ibnu cabdilaahi ibnu sacad nin la yidhahdo majhuula ku jira lafdigana munkar yani nakaara ka muuqata matniga baabulbaqyi gardaradii buu baab yeeyey xadgudubkii xadaanaa abu nucaym alfadlu ibnu dukayn qaala xadaanaa fidr ibnu khalifa can abi yaxya alqataat waa daciif qaala wuxuu yihi samictu mujaahid mujaahid ibnu jabr baan maqlay can ibni cabaasin cabdulahi bni cabaas isagoo xadiiska ka tebinaya qaala wuxuu yihi low ana jabalan haddii buuri baqaa uu ku xadgudbo calaa jabalin buur kale uu ku xadgudbo laduka waa la burburin lahaa albaaqiya midii xadgudubtay baa la burburin lahaa ayuu nebigu yihi salawaatulahi ayuu yihi ibnu cabaas radia allaahu canhu low ana jabalan buur hadday yani baqa uu lahaa calaa jabalin buur kale dushiisa laduka waa la burburin lahaa albaaqi midda xadgudubtay baa la burburin lahaa abu nucaym baa fi lxilyati alwliyaa ku wariyey mujaladka koowaad saddex boqol labaiyo labaatan ibnu xibbaanna fi zuhdi mujaladka labaad lix boqol afartan iyo saddex saxiixada ayuu sheekh naasir uu ku saxiix yeelay ee daciifada taxta alxadiis kun sagaal boqol afartan iyo sideed raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa muxamed ibnu salaam albikindi qaala ahbarana ismaaciil ibnu jacfar can muxamed ibni camr can abi slma ibni cabdiraxmaan ibni cawf can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu ihi ixtajat innaaru naartii ayaa dooday iyo waljannatu jannadiibaa dooday oo xujaytamay faqaalat innaaru naartii waxay tidhi yudkhilunii waxaa i gelaya almutakabiruuna kuwa iskibriye isla weyn iyo wlmutajabiruuna kuwa madaxa adag wa qaalat iljannatu jannadiina waxay tidhi laa yudkhilunii igeli maayo ila aducafaau kuwa tabarta daran iyo walmasaakiinu masaakiinta mooye cid kale igeli mayso fa qaala linaari naartii wuxuu ku yidhi ilaahay baa kala xukumay anti adigu cadaabii cadaabkaygii baa tahay antaqimu waxaan kaaga aargoosanayaa biki adiga miman shi'tu ciddaan doono wa qaala liljannati jannadiina wuxuu ku yidhi alle subxaana wa tacaala anti raxmatii naxariistaydii baa tahay arxamu biki waan kuugu naxariisanayaa man shitu ciddaan doonaan kuugu naxariisanayaa xadiisku wuu inoo soo hormaray imaamu tirmidi baa fii jaamicii ku warinaya imaam axmedna fii musnadii mujaladka labaad afar boqol iyo konton saxiixu sunani tirmidi ayuu sheekhu qala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa cuثmaan bnu abi salix qaal ahbaranaa cabdullahi bnu wahb almisri qaala xadaanaa abulhani alkhawlani waa cabdullaahi bnu hani waa iqa can abi aliyi aljanabi abu caliyi aljanabi waa camr bnu malik can fudaalata ibni cubaydin saxaabiga le waxaa laga wariyey can nabiyi sal اla alيh waslm nebiga wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yihi alaaatun saddex laa yus'alu la weydiin maayo canhum xaggooda inay halaagsameen la weydiin maayo ka ugu horeeya waa rajulu nin oo faariqa aljamaacata jamaacadii firaaqeeyey iyo dadkii muslimiinta ah firaaqayntanina laba nooc bay noqotaayo ama waa khuruuj iyo bixitaan uu ku baxo ama waa baqyi iyo xadgudub markaa uu sameeyo oo waa casaa imaamahu imaamkiisii caasiyahoo famaata dhintay caasiyan xaala kownihi caasiyan isagoo caasiya falaa yus'alu canhu la weydiin maayo ninkaa dembigiisa iyo gefka uu galay dembi weyn buu galay wa amatan adoon oo amase cabdun adoon oo abaqa baxsaday min sayidihi sayidkiisii ka dhuuntay kaana dembiga uu galay markaa inuu dembi weyn galay la weydiin maayo wamraatun haweenay oo qaaba sawjuhaa ninkeedii uu ka maqnaaday oo ka safray wakafaha uu ka kaafiyey ma'uunata dunya adduunyada yani markaa dhibteedii iyo masaarifteedii uu ka kaafiyey oo fatabarajad banbaxday wa tabarajad siinadeedii iyo quruxdeedii muujisay bacdahu isaga gadaashi wa alaaatun saddexna laa yus'alu la weydiin maayo canhum xaggooda ka koowaad waxa weeye waa rajulu nin oo naasaca allaha ilaahay la dooday subxaana wa tacaala ridaa'ahu go-iisiibuu ilaahay subxaana wa tacaala kula dooday fa ina ridaa'ahu go-iisu waxaa weeye alkibriyaau kibriyaaga weeye wa isaaruhu hoosgintugiisuna waxa weeye waacisuhu sharaftiisa weeye wa rajulu nin oo shaka ka shakeeyey fii amri illaahi ilaahay amarkiisa ka shakeeyey iyo walqanuudu quusasho laga quusto min raxmat illaahi ilaahay naxariistiisa laga quusto xadiiska xaakim imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya laba boqol iyo lix xaakimna mujaladka koowaad laba boqol iyo lix dabaraani fi lkabiir mujaladka sideed tobnaad saddex boqol iyo lix saxiixadana shan boqol afartan iyo saddex lafdi kalaa jiro saxiixuljaamica uu ku warinayo saddex kun iyo konton iyo sagaal salaasatun laa tas'al canhum saddex xaggooda ha weydiinin rajulu naasa callaahi ishaara warajulu yunaasicu llaha ridaah yanii faina ridaahu alkibriya waisaaruhu alcisu warajulu fii shakin min amri اllah wاlqanudu min raxmat اllah qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadasana xamid bnu cumar qala xadasana bakari bnu cabdillaah bakari bnu cabdilcasiis can abiihi cabdilcasiis can jaddihi awowgii wuxuu ka warinayaa nufeyc bnu xaaris can nabiyi sal alla aleh wasalam nebiga wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yihi kullu dunuubi dunuubta dhammaanteed yu-ahiru allaahu minha ilaahay wuu dibdhigayaa inuu dembi u qoro maa shaaa wuxuu doono intuu doono ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaame laga gaadho ila albaqya gardarrada iyo xadgudubka mooyaane wa cuquuqa alwaalideyni iyo labada waalidoo caaq lagu noqdo ow qadiicata araximi ama qaraabadoo la yucajilu wuu dedejiyaa lisaaxibihaa saaxiibkeed buu usoo dedejiyaa alleh cuquubada wuxuu ugu soo dedejiyaa fi dunyaa adduunyada ugu soo dedejiyaa qabla almowti geerida horteeda xadiisku raqamkii sagaal iyo buu inoogu soo horomaray oo wuxuu ahaa nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maa min denbin ajdaru an yucajila allahu lisaaxibihi alcuquuba dembi kaga habooni ma jiro ruuxii dembigaas sameeyey cuquubada inuu ilaahay usoo dedejiyo maca maa yadakhiru lahu iyadoo lala qabo wuxuu u kaydinayo min albaqyi gardaraa iyo waqadicati raxmi qaraabogoys ah abu daauud iyo tirmidi iyo xaakim iyo keyrkood baa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa muxamed ibnu cubayd ibnu maymuun qaala xadaanaa miskiin ibnu bukayr alxadaa alxaraani can jacfar ibni burqaan can <coughs> yasiid ibni اlasam qaal wuxuu yihi samictu abaa hurayrataan maqlay yaquulu isagoo la yubsiru axaduku midkiin baa arkaya alqadaata saxarka oo fii cayni akhiihi walaalkii ishiisa ku sugan buu arkayaa wayansaa wuu hilmaamayaa aljidla dogobka ayuu hilmaamayaa aw iljidca ama jiridda ayuu hilmaamayaa fii cayni nafsihi oo ishiisa nafsad ahaanteeda ku sugan macnaha saxarka walaalkii dushiisa saarana wuu arki dogob weynoo isaga ishiisa saaranna yani markaa ma arkayo ceebihiisu u muuqan maayaane macnaha waxa weeye qofka kale ceebihiisa u muuqanay waa saxiixun mawquuf saxiixada yani raqamka soddon iyo saddex raqamka ah qaala abu cubayd wuxuu yidhi aljidlu waxaa loo jeedaa alkhashabatu alcaaliyatu alkabiira qoriga weyn ee koreeyo weyn ayaa loo jeeda xadaanaa cabdulaahi bnu muxamed almusnadi qaala xadaanaa khaliil ibnu axmed waa khaliil ibnu axmed abu bishr albisri qaala xadaanaa almustanir ibnu akhdar qaala xadaanii mucaawiya ibnu qura qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa maca macqil ibnu almusani macqil ibnu yasaar almusani saxaabigaasaan la jooga fa amaada wuxuu ka leexiyey adan shay dhiba ah, ayuu ka leexiyey can dariiqi dariiqi ayuu ka duway fa ra'aytu shay-an shay baan arkay kale fabaadartuhu markaasaan uga dheereeyey qaala wuxuu ihi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray ma calaa maa sanacta waxaad samaysay yabna ahi adeer qaala wuxuu ihi ra'aytuka waxaan ku arkay tasnacu shay-an shay adigoo samaynaya fa sanactuhu markaasaan sameeyey yacnii qaala wuxuu ihi axsanta yabna akhii waad wanaajisay adeer samictu nabiya sala alla aleh wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh man amaada ruuxii ka leexiya adan dhib yacnii shay dhibaya min dariiqi lmuslimiina muslimiinta dariiqooda kutiba lahu waxaa loo qoraa xasanatun wanaag iyo ajar baa loogu qoraa ayb waman tuqbilat lahu ruuxii loo aqbalo xasanatun wanaag ruuxii loo aqbalana dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dabraani ayaa fi lkabiir ku warinaya mujaladka labaad laba boqol iyo lix iyo toban alimaamu xasanahu اlalbaniyu fi صaxiixa raqamka laba boqol iyo soddon qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu qabuuli اlhadiyati hadiyadda in la aqbaluu baabu yahay xadaanaa camr ibnu khaalid qaala xadaanaa dimam ibnu ismaaciil yani waa saduuqun rubama ahdaa qaala wuxuu yidhi samictu muusa ibnu wardaan muusa ibnu wardaan baan maqlay buu yidhi waa nin daciifa ah can abi hurayrata isagoo abu hurayra xadiiska ka warinaya can nabiyi sal alla aleh wasalam nebiga isagoo ka warinaya yaquul wuxuu yidhi tahaaduu wax isu hadiyeeye buu nebigu yidhi taxaabuu waad isjeclaanaysaane tahaaduu taxaabuu yani bada waa la shidaayo taxaabuu waad isjeclaanaysaan ayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiiska bayhaqi baa fii sunan ku warinaya mujaladka iyo sagaal abu yaclana mujaladka koob iyo tobnaad yani raqamka sagaalaad ibnu cabdilbar fi tamhiid mujaladka koob iyo labaatanaad sideed iyo toban xasanahu lalbaniyu fi ladabi lmufrad raqamka shan boqol sagaashan iyo afar xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana sulaymaan ibnu muqiira almakhsuumi can saabit ibnu aslam albunaani qaala wuxuu yihi kaana anas waxaa yaquulu ki yidhaahdaa yaa baniya yanii wiilkaygiiyow caruurtaydiiyow tabaadaluu baynakum hadiyadda yacnii isa siiya fa innahu hadiyadda inaad isa siisaan ayaa awadu yacnii u kalgacayl badan limaa baynakum waxa idinka dhexdiinna ahaaday inaad isjeclaataan macnaha waxaa laysku jeclaanayaa hadiyadda iyo gacmaha furani hadday isdhaafaan waad isjeclaanaysaan buu yidhi adabulmufradka aqaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu man lam yaqbal ilhadiyata lamaa dakhala albuqdu fi nnaas wuxuu baabu yahay ruuxaan hadiyadda aqbalin lamaa dakhala markuu galay albuqdu cadho fi nnaasi dadkii markay gashayo hadiyaddan ruuxu uu ku siinayo uu ujeeddo kale uga jeedo xadana axmed ibnu khaalid qaala xadaana moxamed ibnu isxaaq can saciid bni abi saciid almaqburi can abiihi can abi hurayra qaala wuxuu yidhi ahdaa rajulu nin baa u min bani fasaara qabiilada ka mid linabiyi sal alla aleh wasalam nebigu u hadiyey naaqata neef geel u hadiyey fa cawadahu nebigu hadiyaddii neefkii geela uu siiyey buu ugu bedelay fatasakhadahu markaasuu cadhooday fa samictu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan maqlay cala almimbari mimbarka dushiisa yaquulu isagoo leh yuhdi axaduhu midkood baa hadiyeynaya hadiyad buu bixinaya fa ucawiduhu markaasaan ugu bedelayaa biqadri maa cindii waxaa agtayda ah yacnii wixii aan awoodo qadarkiisaan ugu bedelaya uma yasqaduhu calaya wuu ii cadhoonaya wa aymullaahi ilaahay baan ku dhaartay laa aqbalu aqbali maayo bacda caami haadaa sanadkaygan ka bacdi min alcarabi carab hadiyatan hadiyad ka aqbali maayo ilaa min qurashiyin aw ansaariyin aw saqafiyin aw dowsiyin afar qolo un baan hadiyadda ka aqbalayaa buu nebigu yidhi inuu qurayshi yahay ama uu ansaari yahay ama saqafi uu yahay ama dawsi uu yahay baan kaga aqbalay macnaha sababta uu nebigu hadiyadda uga aqbalaya waxaa weeye annaasu macaadinun ka macaadin alfida dadka xagga usuusha iyo waxa ay bixinayaan inaanay sheegan bay isku dhaamaano saa darteed yani qoladan kale way ka xanaaqday nebigu hal neef buu siiyey ninkaas <coughs> nebiguna lix neef buu siiyey markaasuu weliba sii marka nebigu waa <coughs> waa ka cadhoodo wuxuu yidhi cidaan qurayshi ama ansaari ama saqafi aan ahayn ka aqbali maayo wuu yidhi hadiyad ka aqbali maayo saddex kun laba boqol sagaashan iyo lix buu bukhaari uu ku saxiix yeelay baabulxayaai xishoodkii buu baabu yahay xadaanaa axmed ibnu yuunas qaala xadaanaa zuhayr ibnu mucaawiya abu khaysama xadaanaa mansuur mansuur ibnu muctamir ibnu sulaymaan can ribciy ibni xiraashin qaala wuxuu yidhi xadaanaa abu mascuud cuqbata ibnu caamir baa noo warramay qaala wuxuu yihi qaala nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yidhi ina mima adraka annaasu dadku waxyaabihii ay soo gaadheen min kalaami nubuwati nebiyadii horeeyey kalaamkoodii ay ka soo gaadheen waxaa ka mid ahaa idaa lam tastaxi haddaadan xishoonayn fasnac maa shita waxaa doonto samee macnaha inuu yani shayga xaaraanta iska ilaaliyo ama yani haddii ilaahay kuu runaya waxyaabaha xun ee shakhsiyadiisa dhaawacaya uu iska ilaaliyo waxaa u diidaya xishoodka maxaa yeelay alxayaau min aliimaan wuxuu markaa hore hadalkii dadku ka soo gaadheenee mahmaahda noqday waxaa ka mid ah, lam tastaxi haddaadan xishoonayn fasnac maa shita waxaa doonto samee qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa muxamed ibnu kasiir alcabdi qaala ahbarana sufyaan athawri can suhayl bni abi saalixi can cabdilahi bni dinaar can abi saalixin can abi hurayra can nabiyi sal alla aleh waslem nebiga waxaa laga wariyey qaala nebigu wuxuu yihi aliimaanu iimaanku bidcun wasituuna waa dhowr iyo lixdan qaybood waay aw bidcun wa sabcuuna shucba ama waa dhowr iyo toddobaatan kooxood afdaluhaa waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah baa ugu fadli badan wa adnaaha waxaa ugu hoosaysa imaadat ladaa dhibkoo laga duwo can dariiqi dariiqa laga duwo walxayaau xishoodkuna shucbatun qeyb weeye min aliimaani iimaanka ka mida bukhaari baa kitaabu liimaan ku warinaya muslimna kitaabu liimaan buu ku warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa caliy bnu ljacdi waasiqat imaam ahbaranaa shucbata ibn xajaaj alcataki can qataadata bni dicaamata saduusi can cabdilaahi bni cubaydillaahi bni abi cutbata mowla anas bni malik qaala wuxuu yihi samictu abaa saciidin alkhudri baan maqlay qaala wuxuu yihi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa ashadda mid daran xayaa'an ay min jihati alxayaa'i dhanka xishoodka min cadraa'a gabadh bikraa oo fii khidriha ila xidhkeedii ku jirta wa kaana wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idaa kariha shay-an shay markuu necbaystoo dhibsado carafnaahu waxaanu ka garan jirnay fii xadana mxamed bnu bashaar qaala xadaana yaxya bnu saciid alqadaan wabnu mahdiy cabdiraxmaan bnu mahdi qaala xadaanaa shucbata can qataadata bni dicaamata saduusi can cabdilaahi bni abi cutbata mowla anas bni malikin can abi saciidin alkhudri milahu xadiiskaa mid la mida qaala cabdilaahi wuxuu yihi waqaala qundur wabnu cadiy waxay yidhahdeen mowla anas bni malik qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadasana cabdاlcasiis bn cabdillaah qala xadasana ibrahim bnu sacd can salix yani waa saalix ibnu kaysaan can ibni shihaabin qaala ahbaranii yaxya bnu saciid ibn اlcaas ana saciid ibn اlcaas ahbarahu wuxuu uga warramay ana cumaan ibnu cafaan iyo wacaaishata cusmaan ibnu cafaan iyo caaishata xadasaahu inay u sheegeen ana abaa bakrin abaa bakr ista'dana calaa rasuuli اllahi sal اllau alيh waslem rasuulka ilaahay inuu idan weydiistay wa huwa nebiguna mudajicun uu jiifo calaa firaashi caaishata caaisha firaashkeedii iyo gogosheedii uu ku jiifo nebi maxamedoo furaashkii iyo gogoshii caaisho ku jiifa ayaa abubakar uu idan weydiistay laabisan isagoo labisanoo huwan mirda caaishata caaisho go-eedii isagoo huwan fa adina liabii bakrin abii bakar buu u idmay nebigu walxaal huwa kadalika ay kadalika alxaal isagoo xaaladaasa ayuu nebigu u idmay faqadaa ilayhi xaajatahu xaajadiisi iyo dantiisiibuu gutay uma insarafa waa gadoomay uma ista'dana cumaru radia allaahu canhu cumar baa idan dalbay faadina lahu nebigu waa u idmay oo waa u ogolaaday wahuwa kadalika wahuwa kadalika alxaal xaaladaa isagoo ku sugan faqadaa ilayhi wuu u guday nebigu xaajatahu dantiisiibuu u guday uma insarafa waa gadoomay qaala cumaan wuxuu yihi uma sta'dantu idan baan weydiistay calayhi cala nebiy sal alla aleh wasalam fa jalasa waa fadhiistay wa qaala licaaishata caaisha wuxuu ku yidhi ajmicii ilayki iyaabakii dharkaaga ururso isagaaji qaalad qaala wuxuu yidhi faqadaytu ilayhi xaajatii xaajat faqadaytu waan gutay ilayhi ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga xaggiisa dantii aan ka lahaa ka dhammaystay uma insaraftu waan gadoomay qaala wuxuu yihi faqaalat caaishatu caaisha waxay tihi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow lam araaka kumaan arag fazicta inaad argagaxday liabii bakrin wa cumar radia allaahu canhuma abubakar iyo cumar markay kuu soo galeen xaaladaadii iyo qaabkii aad u fadhiday waxba iskamaad bedelin kamaa fazicta licumaanu cumaan markuu kuu soo galay sidaad u argagaxday qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal alla aleh ina cuhmaana cuhmaan rajulu nin weeye xayiyun xishood badan wa inii khashiitu waxaan ka cabsaday in adintu lahu haddaan u idmo wa ana calaa tilka alxaali xaaladda iyadaa anigoo ku sugan an laa yabluqa ilaya inaanu yacni gaadhin xaggayga fii xaajatii dantii uu iga lahaa inuu xishoodo dantii uu iga lahaa marka uu ii sheegan kari waayo ayaan ka baqay buuyi marka qof walba insilu naasa manaasilahum qof walba martabadiisuu nebigu dejinaya abubakar iyo cumar baa soo galay xaaladiisii waxba iskama bedelin laakiin cumaan ibnu cafaan markuu u soo galay maradiibuu nebigu sii daystay caaishana maradaada urursoo isagaajii buu ku yidhi caaisha markay weydiisay tiri abubakar iyo cumar markay kuu soo galeen ismaad bedelina maxaa jira wuxuu yidhi cumaan waa nin xishood badano waxaan ka baqayaa markuu ay arko inuu dantiisa ii sheegan waayo imaamu muslim baa kitaab alfadaail ku warinaya fadaail saxaaba mujaladka yani mxu xadiiska lix iyo labaatanaad bayhaqi axmed yani iyo abu yacla waa warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa ibrahima ibnu muusa qaala xadaanaa cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani can macmar ibni raashid can saabit ibni aslama albunani can anas ibni maliki can nebiy sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yihi maa kaana alxayaau xishoodku ma ahaado fii shayin shay xishoodku ma ahaado ilaa zaanahu waa qurxiyaa wamaa kaana alfuxshu afxumaduna ma ahaato fii shayin shay ilaa shaanahu waa xumeeyaa wax kastoo afxumo ahi yani way xumaysaa shaygay gasho tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya ibnu maaja yani fii sunanihi mishkaat lmasaabix buu ku saxiixiyay nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ulahi wasalaamu aleyh maa kaana alxayaau xishoodku ma ahaanin fii shayin shay dhexdii xishood lagama waayo ilaa zaanahu waa qurxiyaa wamaa kaana alfuxshu xumaataduna ma ahaanin fii shayin shay ilaa shaanahu waa xumeeyaa xadaanaa smaail waa smaaciil ibnu ibrahim ibnu ibrahim waa ismaaciil ibnu cabdillahi bni abi weys wey qaala xadaanii malik can ibni shihaabin can salim ibni cabdillaahi can abiihi ana rasuul sal اllau alيh waslm nebigu mara birajuli buu soo maray iyo ciduu waaninaya akhaahu walaalkii filxayaa'i xishoodka ka waaninaya nin walaalkii xishoodka ka waaninayuu soo marolni xishoodkani waa ku dhibay faqaala nebigu wuxuu yihi dachu ka tag faina alxayaaa xishoodku min aliimaani iimaankuu ka mid yahay bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya anuoaoqoianiyoieed xadaanaa cabdulaahi bn abi uweys qaala xadaanii cabdilcasiis bn abi salma can ibni shihaabin can salim ibni cabdilaahi can ibni cumar qaala wuxuu yidhi mara nebiyu sal alla aleh waslem wuxuu soo maray calaa rajuli nin soo maray yucaatibu canaananaya akhaahu walaalkii filxayaai xishoodka ka canaananaya xataa kaanahu ilaa aad moodo yaquulu inuu leeyahay bika wuu ku dhibay xishoodkani faqaala nebigu wuxuu yidhi dachu ka fa ina alxayaaa xishoodku min aliimaani iimaanka ayuu ka mid yahay buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu inta qofku uu xishoonayo iimaankiisiibaa xoogan qaala xadaanaa aburabiic aburabiic waa daauud yani rabiic ibnu daauud alcataki azahraani aburabiic qaala xadaanii ismaaciil ibnu jacfar xadaanii muxamed ibn abi xarmala can cada wa sulaymaan ibni yasaarin canabi wa abi salma ibn cabdiraxmaan ibni cawf ana caaishata qaalad waxay tihi kaana nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu ahaa mudajican mid jiif uu ahaa nebigu fii beyti gurigayga kaashifan mid fayday buu ahaa calaa fakhidihi bowdadiisa mid fayday buu ahaa ow saaqayhi ama labadiisa dhudhun buu fayday fasta'dana abubakrin abubakr baa idan weydiistay radia canhu faadina lahu nebigu waa u idmay kadalika isagoo sidaas fataxadasa wuu la sheekaystay suma sta'dana cumaru radia canhu cumar baa idan weydiistay faadina lahu nebigu waa u idmay kadalika isagoo sidaa ku sugan uma taxadasa wuu la sheekaystay uma stadana cumaanu cumaan baa idan weydiistay radi allaahu canhu fajalasa nabiyu sal alla aleh wasalam nebiga ayaa fadhiistay wasawaa siyaabahu dharkiisiibuu isku simay nebigu qaala muxamedun muxamed wuxuu yidhi waa muxamed ibn abi xarmaleh walaa aquulu odhan maayo fii yowmin waaxidin maalin keliya qisadaasi dhacday odhan maayo fadakhala wuu soo galay cusmaan fataxadasa wuu la sheekaystay falamaa kharaja markuu baxay qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow dakhala abuu bakrin baa kuu soo galay falam tahusha yanii maadan furfurnaanoo si dabacsan yani markaa ulamaadan hadin walam tubaalih umana aadan aaba yeelin uma dakhala cumar baa kuu soo galay falam tahusha yani umaadan furfurnaanoo umaadan kicin walam tubaali umana aadan aaba yeelin uma dakhala cumaanu cumaan baa kuu soo galay fajalasta waad fadhiisatay wa sawayta siyaabaka dharkaagiina waad sintay qaala wuxuu yidhi alaa astaxyii miyaanan ka xishoonayn min rajuli nin oo tastaxyii minhu lmalaa'ikatu malaa'igtu ay ka xishoonayso nin malaa'igtu ay ka xishoonayso miyaanan ka xishoonayn buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh bayhaqi fi sunan mujaladka labaad laba boqol iyo soddon abu yacla fii musnadihi mujaladka sideedaad saddex boqol iyo afartan baabu maa yaquulu idaa asbaxa wuxuu baabu yahay wuxuu odhanayo yani markuu waa beriisto xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa abu cawaana udax ibnu cabdillaahi alyashkuri qaala xadaanaa camr ibnu abi salma can abiihi abu salma bn cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata qaala wuxuu yihi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa asbaxa markuu waaberiisto qaala wuxuu odhanaya asbaxnaa waasbaxa almulku lilaah waanu waa beriisanay mulkigiina yanii wuu waa beriistay isagoo ilaahay u sugan subxaana wa tacaala maamulka iyo talada adduunka walxamdu mahadna laa shariika lahu wax lagu lamaaniyaa ilaahay uma sugnaaniyo cid wax loola qaybiyo laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alle mooye weylayhi xaggiisaana annushuuru soo bixintu ay ahaatay annushuur waa albacu bacda almowt waidaa amsaa markuu galabaystana qaale wuxuu odhanaya amsaynaa waan galabaysanay waqti galabaan joognaa wa amsa almulku mulkigiina wuu galabaystay lilaahi alle subxaanah wa tacaala xaalu u sugnaaday walxamdu mahadna kulluhu dhammaantii lilaahi ilaahay baa iska leh laa shariika lahu wax lagu lamaaniyo ilaahay oo wax loola qaybiyaa uma sugnaanin laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alle mooye subxaana wa tacaala wa ilayhi ay wa ilallaahi ilaahay xaggiisa almasiiru almarjicu walma'aalu noqoshaduna ay ahaato xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jiro daciifu ladab lmufrad boqol iyo afar buu ku daciifiyey bi hada laakiin waa saxiixun bishawaahidihi xadiiskan mid la abu daawuud ba fii sunani ku warinaya shan kun iyo toddobaatan iyo kow tirmidina saddex kun saddex boqol iyo sagaashan saxaxu lalbaaniyu fii saxiixi sunani abi daawuud qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu man dacaa fii kayrihi min adducaa wuxuu yahay man dacaa ruuxii duceeya fii kayrihi isaga keyrkii ugu duceeya min adducaa'i ducadii ugu duceeyo qof kale ruuxii u duceeya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadasanaa moxamed ibnu salaam albikindi qaala ahbaranaa cabdat bnu sulaymaan qaala ahbaranaa moxamed ibnu camr waa moxamed ibnu camr ibni calqama waa saduuqun lahu awhaam qaala xadasanaa abu salma ibn cabdiraxmaan bn cawf can abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu yihi ina alkariima bn lkariima bn lkariim ibni lkariim ina alkariima midka wanaagsan ee sharafta leh ee ibna alkariimi ninka wanaagsani uu dhalay ibnu lkariimi ninka wanaagsanina uu sii dhalay ibni lkariimi ninka wanaagsanina uu sii dhalay yuusufu yuusuf weeye ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim khaliil araxmaan tabaaraka wa tacaala waa afar nebi baa dhalay waa yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi low labistu haddaan ku nagaan lahaa fi sijni jeelka haddaan ku nagaan lahaa maa labisa yuusufu nebi yuusuf intuu ku nagaaday yacnii suma jaaanii uu ii yimaado addaacii ninkii ii yeedhayay la ajabtu waan ajiibi lahaa id waqti jaa'ahu uu yimi alrasuulu midkii ergada ahaabaa u yimi macnaa nebi markii la yidhi jeelkii ka soo bax buu su-aal uu keeno wuxuu yidhi irjic ilaa rabbika fasalhu maa baalu niswati allatii qadacna aydiyahunna ina rabbii bikaydihinna caliim id waqti jaa'ahu u yimi alrasuulu ninkii ergadaha uu u yimi faqaala wuxuu yidhi irjic laabo ilaa rabbika sayidkaaga ku laabo fasalhu weydii maa baalu niswati dumarkii xaalkoodu muxuu yahay allatii kuwaasoo qadacna gogooyey aydiyahunna gacmahooda gogooyey maqsadka nebi yuusuf u dan lahaa waxa weeye isagoo beriya inuu ka soo baxo jeelka wa raxmatullaahi baabka meesha daliilka u ah marka waa halkan wa raxmatullaahi ilaahay naxariistiisu calaa luudi nebi luudushiisa ha ahaato in kaana wuxuu ahaa layawi miduu dunma ilaa ruknin shadiidin rukni daran buu u dunmayey id waqti qaala uu yidhi liqowmi qoomkiisi uu ku yidhi low anna lii haday ii sugnaan lahayd bikum idinka quwatun awoodii ow aawi ama aan u dunmi lahaa ilaa rugnin shadiidin rugni daran aan u dunmi lahaa yani sidaa maydan samayseen oo martidayda iyo maydan dhaafteen laba nebi oo nebiyullaahi yuusuf nebigu waa ammaanaya nebiyullaahi luudna xoogaa dhaliilu u soo jeedinayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi uu leeyahay ruux ilaahay ku xidhan cid ka awood badani ma jiro nebi luud markii ay qoomkiisii ay soo weerareen martidiisii ayuu calacalay oo wuxuu idhi yani kuwaasi waa martidaydii haygu ceebaynina gabdha haaulaai banaatii huna adharu lakum gabdhahaygii waa kuwan gabdhihii muslimiintu waa kuwan iyagaa idin dahiran martidayda haygu ceebaynina marka wuu calacalo wuxuu idhi low ana lii bikum quwatan aw aawi ilaa rugnin shadiid hadaan awood idiin heli lahaa ama yani meel adag aan ka dhalan lahaa sidaasi ma dhacdee arrinkiibuu ku dhaliilaya maxaa yeelay waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbu faman bacaa allaahu ilaahay ma soo bixin bacdahu bacda luudka bacdi ilaahay ma soo saarin min nebiyin nebi ilaahay ma soo dirin ilaa fii sarwatin min qowmihi ilaa qoomkiisa yani meesha ugu faraca badan baa laga soo saarayay nebi luud wixii ka dembeeyey yacni ambiyada waxaa laga soo dirayay cidda faraca ah yani marka ayaa laga soo diraya tirada badan ama qoomka yani marka awoodda leh qaala muxamedu wuxuu yidhi asarwatu waxaa loo jeedaa alkasratu walmanca yani qabiilka tirada badan ee manacada iyo awoodda leh buhaari baa fii saxiixihi kitaabu ku keenaya imaamu muslimna kitaab alfadaa'il boqol iyo konton iyo laba tirmidi fii jaamicihi saddex kun boqol iyo lixdan saddex kun boqol iyo lix baabu annaakhilatu min adducaa wuxuu baabu yahay annaakhilatu min adducaa ducada saafigaa in ilaahay loo barax tiro ducada subxaana wa tacaala annaakhila bimacnaa alkhaalisu min adducaa xadaanaa cumar ibnu xafsin qaala xadaanaa abi wa xafsun ibnu qiyaas qaala xadaana alacmash qaala xadaanii malik ibnu xaaris can cabdiraxmaan ibnu yaziid qaala wuxuu yihi kaana rabiic wuxuu ahaa yaati calqamata calqamu uu imaanaya yowma aljumcati maalinka jimcuhu calqama u imaanaya faidaa lam akun haddaanan ahayn samata meeshaas arsaluu ilaya waa ii soo cidirayeen kaana rabiic wuxuu ahaa yaati calqama <coughs> calqama u tegaya yowma aljumcati maalinka jimcaha si cilmigii marka ay u mudaakareeyaan oo duruustiisa u celiyaan faidaa lam akun haddaanan ahayn buu yidhi samata meeshaas arsaluu ilaya way iisoo cidirayeen fa jaa'a maratan mar buu yimi walastu samata aniguna aanan meeshaa joogin falaqiyanii calqamatu calqama ila kulmay waqaala liya wuxuu yidhi alam tara miyaadan ogeyn maa jaa'a bihi rabiicu rabiic wuxuu la yimi miyaadan ogeyn qaala wuxuu yidhi alam tara miyaadan arkayn buu yidhi akara maa yadcu nnaas dadku intay ilaahay baryayaan siday u badan tahay soo aragti wamaa aqalla ijaabatuhum ajiibidda la ajiibayana maxaa ka yar in baryadoodii laga ajiibo wadalika arrinkaasna waxa weeye ana allaha casa wajal alle subxaanahu wa tacaala laa yaqbalu ma aqbalo duada alle subxaanahu wa tacaala ma aqbalo yacnii ila anaakhilata min adducaa yacnii midda saafiga allabariga saafiga iyo ducada ilaahay loo barax tiray mooye baryo kale ilaahay ma aqbalo qultu waxaan idhi awalaysa qad qaala dalika cabdullaahi cabdullaahi miyaanu sidaa kuu sheegin cabdullaahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi wamaa qaala muxuu yidhi qaala cabdullaahi wuxuu yidhi laa yasmacu allaahu ilaahay subxaana wa tacaala ma maqlo baryadiisa ma ajiibo min musamicin yacnii ruuxii ismaqashiiya dadka ismaqashiiya walaa min muraa'in midkii dadka istustusiyana ilaahay baryadiisa ma ajiibo walaa laacibin mid ciyaarayana ilaahay subxaana wa tacaala baryadiisa ma ajiibo ilaa daacin mid ilaahay subxaana wa tacaala baryaya oo dacaa alle subxaana wa tacaala baryey yacnii yahbutu xaaluu sugayo baryadii min qalbihi qalbigiisa dhexdiisa xaaluu ku sugayo yacnii qalbigiisa si go-an ilaahay uuga baryayo subxaana wa qaala wuxuu yihi fadakara calqamatu calqama ayaa xusuustay qaala wuxuu yihi nacam haa halkan wuxuu ka warramayaa ducada iyo baryada ilaahay subxaana wa tacaala la baryayo waxaa lagama maarmaana ah ruuxu ilaahay subxaana wa tacaala inuu u barax tiro alaa lilaahi diinu lkhaalis waata nebigeennu salawaatu ullahi wasalaamu caley leeyahy udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay barya idinkoo ku kalsoon inuu alle subxaana wa tacaala baryada idinka ajiibayo waclamuu ana allaha laa yastajiibu ducaaa min qalbin qaafilin laahin ogaada ilaahay subxaana wa tacaala baryada inaanu ka ajiibayn ruux ilaahay hilmaansan oo qalbigiisu qaafil yahay oo iska mashquulsan ilaahay baryada ka ajiibi maayo ruuxii waa soo jeedaa waxaa laga yaabaa isagoo taagan halkuu faatixadii ka akhriyi lahaa inuu atixiyaadka akhriyayo halkuu atixiyaadka ka akhriyi lahaana inuu faatixadii ka akhrinayo ayaa laga yaabaa marka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu leeyah waclamuu ana allaha laa yastajiibu ducaaa min qalbin haafilin laahin xadiiska ibnu abi shayba ayaa fi lmusanaf ku warinaya mujaladka lixaad soddon iyo afar abu nucaym fi lxilya mujaladka labaad boqol iyo soddon waana sheekh naasir wuxuu leeyahy waa saxiixu lisnaad adabulmufradka saxiixada lix boqol iyo lix raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun liyacsim adducaaa faina allaha laa mukriha lahu liyacsim ha gooyo adducaaa baryada si go-anoo addoonnima ay ka muuqato ilaahay hau baryo maxaa yeelay faina allaha le subxaana wa tacaala laa mukriha lahu wax qasbayaa ilaahay subxaana wa uma sugnaan xadaثna mxamed ibn cubayd qaala xadaثna cabdاlcasiis ibn abi xaasim an abihi cala ibni cabdiraxmaan can abihi cabdiraxmaan mowla اlxuraqa can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal اllau alيh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi idaa dacaa axadukum midkiin markuu ilaahay baryayo falaa yaquulu yaanu odhanin in shita haddaad doonto allaahuma kfir lii in shita ilaahayow ii dambi dhaaf haddaad doonto yaanu odhani maxaa yeele waxaa ku jira nooc aadaab xumo ah ku jirto addoonnimo maanu muujisan ilaahuw ii dambi dhaaf haddaad doonto meesha kuma jirto nebigu wuxuu yihi walyacsim ha gooyo almas'alata mas'alada iyo baryada ilaahay subxaana wa uu su'aalanayo si go-an ilaahay subxaana watacaala tacaala ha u baryo walyucadim ha weyneeyo alraqbata baahida iyo xaajada ilaahay uu ka jirinayana ha weyneeyo maxaa yeelay fa ina allaha alle subxaana wa tacaala laa yacdumu kuma weyna calayhi alle subxaana wa tacaala dushiisa shay-un shay oo acdaahu uu bixiyey ilaahay waxaa khasnadihiisa ku jira bini aadamka uu ugu deeqayo wax ku weyn ama ilaahay ku culus maha subxaana wa tacaala bal waxay ku xidhan tahay baahidaada iyo dantaada inaad ilaahay u bandhigato wa waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacallahum yarshuduun xadiiska imaamu lbukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya kitaabu dacwaat muslimna kitaabu ducaa buu ku soo saaraya ibnu maajah ibn abi shayba abu yacla iyo keyrkoodna way warinayaan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa muxamed ibnu salaam albikindi qaala ahbaranaa ismaaciil ibnu culaya ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam ismaaciil ibnu culaya can cabdilcasiis ibni suhayb can anas bni malikin qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal allau aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh idaa dacaa axadukum midkiin markuu baryo ilaahay subxaanahu watacaala markuu baryayo falyacsim ha gooyo fi ducaa'i baryadii allabarigii si go-an ilaahay hau baryo subxaanahu watacaala walaa yaquul yaanu odhanin allaahuma allahyow in shita haddaad doonto fa acdini isi ilahu haddaad doonto isi yaanu odhanin maxaa yeelay faina allaha alle subxaanahu watacaala laa mustakriha lahu wax qasbaya ilaahay uma sugnaanin subxaanah wa tacaala adigu addoon baad tahay ilaahay subxaana wa tacaala ilbiriqsi noloshaada ka mida ilaahay kama maarmi kartid yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid marka ilaahu waxaa isii ama iska daa inaad tidhaahdo waxaa ku jira su'ul adab baa ku jira aadaabtaas yani aadaab xumadaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu yani ummadda uu ka barbaarinayaayo wuxuu rasuulku sala allahu aleh wasalam uu ku barbaarinaya dhaqanka wanaagsan iyo addoonku sida ilaahay uu u qaabilayo iyo addoonnimada looga baahan yahay idaa dacaa axaduku midkiin markuu baryo alle wa tacaala falyacsim ha gooyo fi ducaa'i ducadii allabariga walaa yaqul yaanu odhanin allaahuma allahyow in shita haddaad doonto faacdini isi maxaa yeelay faina allaha alle subxaana watacaala laa mustakriha lahu ilaahay cid khasbaysa oo waxaa khasnadihiisa ku jira ka qaadaysaa ma jire adigu addoon baa tahay baahidaada ilaahay subxaana wa tacaala alla u bandhigo imaamu muslim baa fii saxiixihi ku warinaya kitaab ducaa ayuu ku warinayaa raqamka toddobaad imaam axmedna fii musnadihi mujalladka saddexaad boqol iyo kow ibn abi shayba fi lmusanaf mujalladka lixaad yani raqamka labaatan iyo kow buu ku warinaya allah subxana wa tacala aclam bisawab acla wabillahi towfiiq